محمد وآله وصحبه وسلم جعلنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعنا يا كريم ربنا صلوات الله وسلامه عليه وعسره آية الإيمان إيمانك على مضيفيه حب الأنصار أنصارك جعل كودوا آية الإيمان إيمانك آية على مضيفيه xub liimaani xub lansaari ansaarta jaceylkoodi waaye ansaarta oo la jeclaado aayatu nifaaqin nifaaqa aayadiisii iyo calaamadiisii buud lansaari ansaartana ceebkoodi waaye saasana ceebkoodi waaye manaha hadda meeshaan yani yani imaanka oo kaamilka ahaa wa saari an saasa jaceylko kaamilka ah calaamadiisii an jeclaada waxay kamid tahay macnaha imaanka kaamaalkiisa insaanka imaankiisii kaamil ahaasiisa calaamadkeeda kamid tahay amase imaanka naftiisa ba waayo yaa waayo ansaas ee oos fadrig muminiintooda wa saaka rasuulkaasi ugargaariya loogu jeedayay markii madiina tagay oo aayadda qur-aanka lagu sheega nasariideeda waa waaye cood iyo hasrad lamadaa qabiila waaweyn oo mu'miniintoodaa la wadaa maxay nabiga waxay u ballan qaadeen oo hoofiyeen say ilaahay u ballan qaadeen oo nabiga ilaahay maxay u ballan qaadeen nabiga inay yani oo udejiyaan nabigiisada inagu inay dejiyaan ina u gargaaraan acdaadiisii baraka yani nabigaad buqdaan intaasmaka busiga maka dhawaatada nabiga kusujiro islaanka kusujiro ummadiisa ay wanaajiyaan intaa kul sadaqadoodii waa sugnaatay marka xadiidkani dadkii nabiga lahaa jiri in laga fadilo maka laazimaayo oo magaciisi muhaajiriinta maay ahayn dadkii nabiga waa soo baxay oo magaciisi oo madina ula himid waa ahay aayat limaani imaanka calaamadiisi xub lansaari saana muctamadka ah inay malaga ducaayo iidka iyo muhaajiriinta inaa magaciisa ay ka fadli badan yihiin laazim ah. maayelay ansaasha dadkii ilaahay ku magacaawaya ansaar rasuul la yaraa ansaar rasul rasulka ansaarkiisa laanta gashi laanta axajiya waayo dadkii la ogaay waayo oo ansaarka loo aqaanaay ilaaha ku magacaawda ansaar nabiga naftiisna ansaar ku magacaaw maxaa ansaar maxaa isku xub ansaar waayo ansaarkii la ogaay nabigu casha sooqaata ilaahay qowlkiisa subxaana watacaala ashir waladiina aawow dumay waladiina duulkii aawow dumay aawow dumayna wadumay wanasaruuh yani oo ku gargaaray aayadaas magacaabi dood maa laga qaato aan saasi magacaabo ansaaf marka ansaaf hadaan calam asl waxa ismu calam marku noqday suwadaba halabada daraate makruhu maca dalika iu banyihi sumayaaloa waxaa hadda la isticmaalay jamcudula la isticmaalay laanta waxay keentaa cumuum iyo tafriiq keentaa aaya kamid nifaaqa aawalbay jeclaa madaysiin macnaha nifaaqa si oo khaaska xaaday bugd alansaari ansaarta naceebkooda waa iimaan yani malafaada shibin kufri kufrigaa jidkiisi ahay nifaaqa alwada aahir liimaan hadalka waxaa waaye si daahirkiisa iimaanka ahaada baatilkiisina kufriga ahaayo oo qabsihaay manaa hadda nifaaq kufri qarsoon aa la yaraha kufri qarsoon aa loo jeedaa kufri qarsoon aa loo jeedaa imaanka hadda muqaabilkiisi aayat kufri nabiga alayhi salaatu wasalaam aayat nifaaqa se nifaaq aayadiis kufri qarsoon aayadiisi uqd ansaari ansaarka magcdoo waaye ansaarka culamac waaye calaa kuli xaal munaafiqa gayr kaafir oo daahirka ahaan koo daahirka kufriyi ma aha marka ansaarka darajadan oo weyn kuwa gooni loo yeelay maxaa qabaa'il badan aan soo marnay hadda aa qur-aanka loo kusheeyay awo wanasar ladiina awo wanasar baastan yani ay iwa ay ku socmeen ruuxooda ay kala socmeen bukdigoodi naceebkoodina yani waaye aayata nifaaqooda marka lamada mubtado ama kudahay khabarka iyo dhex gashay macalkayaal waaye marka aayata liimaan nifaaq yani kalama jira camal alhubo iimaanka calaamadiisi waxa le waaye nifaaqka la jeclaado aa ibaasi ahaan macnaha kuwa huri camal waayo imaanka karaamad kale ma qabo ilaa xub lansaar ma xubgoodina wax kale ma ahaado ilaa calaamadiisa ahaada imaankaas calaamad nifaaqana calaamad kale malaha ilaa naceebkooda maaha marka naceebkoodina wax kale maaha calaamadii yani oo calaamadiisi u ah naceebka calaamo ah intaas kulli fadligoodii weynaantiisi aanagada ashoreey aad loo shuhreeye iyo ficilkooda oo sii banay anaga dadkaisu baraarujiyey calaa kuli xaal inta magaciisi ansaarta camal naqatin ummadii u naqatay kuwaba ay ahayneen hoosi khadridba ay ahayneen intii kaleeta ugargaarin oo ugargaarsine macnahaasay iiga iyo nasaartaba shirkay ku yihiin fadliga casiisi mid walba calaa saybtiisi soolaha waamaa calaa kuli xaal cadiiska qabata madaawil aana mansuuga jeclaanin mu'min ma aha maxaa yel calaamada calaama si saas a ah loo loo cabiraa mana ixsaasiiso calaamada hadii la waayo saalaas naqdima lama waayo waa munaasab wey waayo iimaankii kaamilka ahaay a jeedaa calaamat liimaan iimaankii kaamilka ahaay xub lansaar waa kuli xaal dhamaantooda nabiga aan gargaarayn hadda xadiidka taxdiir ala ah wadaa iyo zajri ah zajri canaan taxdiir maxaa yeli imaanka waxaa maqaabil looga dhigay nifaaq maxaa la yidhi marka ilmigooda masxiiwa dahabi waxaad leeyahay ansaarta ilmahoodii ansaarkama mid ahaa sidii muhaajiriinta ilmahoodi muhaajiriin au ahayn maxaa yel ilmaha muhaajiriinta muhaajiriin ma walaa awlaad lambiyaai ambiyada awlaadoodin ambiya ma xadiidkii yani cadey ah allahuma اkfir lansaara walabnaa lansaari ab inay ahayn xadiidka ku cadeynayo u daciif allahuma unfir lansaar ansaarta dambe wada dhaaf waliabnaa lansaar waliabnaa abnaa lansaar ducdii waa ku jiraan maadaadu aad leeyahay naceebkoodii ansaar kala naco kabaairtay kamid tahay dembi waaweyn dembiga waaweyn ay kamid tahay kufrima matuunaysa نفاقay keentaa xayث اlcml waaye e min xayث اlcml waaye mar caqيda asgala نifaaqa iyo magaciisa iyo asgalo yani cml kamki cmlka naceebkoodii waxa waaye bugd اlansaar ansaarka ola noco ola noco min alkabaair kamid tahay subanay salawaat الlahi وasalaamu alah man alih iyo maxaa yeelay nabiga jeclaay waxaa jeclaadin balankii ilaahay kaadanay oofiyen qur-aankaabay fadligooda lagu qasay kulli shay maxaadiisa lagu sheegay fara badan tahay sidana salawaatu llahi wasalaamuhu calayh aayat lmunaafiq munaafiq ah calaamadiisii halaatun saddex waaye saddex manaa halaat saddex oo oh, min asaal asbaa nabi waa ka waramay saddexdii waa ka waramay waxaa kula joogaa calaa kuli xaal diidsi aa ku joogaa maxaa waaye maaa mid walba yani oo saddexdaa kamid ah amase majmuucoodii calaamadi munaafiqnimada wa munaafiqnimada calaamadeed wae calaamatu munaafiqi salaatun kan horeysa maxaa jirin ugu hore waxa waaye idaa xadasa ka waramaayo kayaba warkiis been ku sheegaa warkiisa been oo ku waramaa idaa xadata waramaayo wadal been oo waramaa shay waaqic aan ahayn aad waramaa haddaas hadlaayo waxaad ku hadlaa yani been aad ku waramaa ilamaad waxa waaye idaa waxada haddaw axad u balan qaado shay mustaqbal ah waxaanan ku yeelaa waxaanan ku yeelaa haddii jiraaho akhlaqa waa ku yeelaa ballankiis qaaday asheela waaan biriga asheela salaasa asheela anaa balankaa oofi maayo balankii oofi maayo laakin hadii ahay niyadiisa inaad oofiyo balankaasi mukudambaawayo hadii niyadiisa ay ahayd osuhasgaayo cazmi aslo imahay inaa balankaa oofiyo ani dambaabi maayo kii manica kulli oo karo balanka mafuufyo kaas macduur waaye waa dambi lagu dhiga maayo korkiisii ama markii ko <coughs> balan qaadaybe <coughs> oo qasbigiisa saaa ah inaas baku dheelo kasbada oofin aaraan ba markii ko markii horabe waa ninka balanka asiyaayey oo balankaas inaas oofin asniyeysnaay عليك ايد بين شوية بلن بين قاضي نكان كاتو فهو جنباوا هذه لكن ليدي هذا ناس بلن كأوفيو هو واحد بلن كاس أوفيتي كريه وأسكريمادو جنب ملهاني أما شر حديث كوكيو وعيد الإله وعد جوالك الإله وعيد الإله ما في من يجري وصاحبه وكاسي عليه xaasil ba ah inaas lacni karaato shar ahaay dil aas lacni qalan haay as dilo inaa dad asgoogooyo qaraabadiis aas balan qaadi waxaad balan qaadi inaa yani raximka as xariirinin as balan qaadi waxaas waxaa kunaba ah inaad salaada kunaba waaye bal waxaa la arkaa tarkigiisi hadii oo magaciisi hadii ba ka imaanayni fasaad halka ukuntiisa saabka imaahayn waxyaalaha xunxun adumiye afdawr qaadi waaye halka iswajiiro aafidaas balakaas ufirin waajib asnawaala saddexaad waxa waaye ida tumina ida tumina hadii amin oo la amino oo la aamino manaa utumina idqaamaa ku jira aamadaa ku jira ida tumina hadii la aamino surat majhuul alae oo amin laga yeesho min aamin alaga yeelo riwaaya kale kacba oo la tasdiidiyo oo hamsadii oo lamaad wow loo bedelo sida raawada la bedelo haddana sa loo bedelo iqraan laloonaado oo macnaa saana khiyaanaayo macnaha ninka amaanadiis khiyaanayo waa kii amaan haddin amaanadaa khiyaana kii sharci aan ahayn asaga tasalluf waa amaanadii wuxuunu aminin waa dhimaa mana gudahaayo shuruuca marka waxaa ansaxa haddaas lawadaa caqsigaan oo lagu cadfo wacdiga wixii oo magaciisii wacdiga in lagu cadfo kiisa horeeyey ikhlaas waxaas ahaa qad yakunu bilficli kasab ma aha oo laazim saddexdan yani waxaa waxaa la khasisay saddexdaanay saddex mukhaalafo qowlkooda qowlkaadi oo si tiri oo salaaci ficilkaadi muqadisana oo batili usuu gelin niyadaadi oo jiinaalka dhammaantooda asalka waxeeda sid laysaka adeelanin waxaa markaas lagu isbaraarujiyo qolka fasaadkiisi seen loo fasaada qolka wabtaan la waranaayo waxay leeyahay dadka bini aadanka waxaa lagu xiraa qolka lagu xiraa waxaadku baabi'ii warkiisii been ficilkiina khayaano niyadiini niydii ahayd wacadada kala falaa wacda ahlafa tumina samcin hadi lamaan ala aamin lagala shaa waxaa kubaabi'i niydii maxdubada kubaabi'i oo ahayd inaa magaciisa balanka oofiyo aa kubaabi'i balan oofi la-aanteed oofi la-aantii muslimiin badan laga helaa ijmaaca waxaa ku aruuri nisaa inay intaa kulli xadiis yani aku imaani munaafiqiintii yani waxa ahaay fi darki asfali min annaari ee marka wa laamtaxo annifaaqu oo ku timid jinsiga calaa kuli xaal waxay ahaataa tasbiih jidkeeda socotaa ulajeedada waxaa liaa min intaan ninka oo magaciisa la himaado ninkii intaan la himaado been warka been lagu walamo ballan been la qaado iyo magaciisii waxayna balan qaadi la oofinin amaanadii qaal waxaan u amaanaysi lagudanin saadi lagudanan inta ka sifowda aw shabaxaa ninkaasi intii ka sifowdi munaafiq u shabaxaa akhlaaqdii munaafiqa waaye in laguso manaha ninkii warami daa ninkii usheegay ninkii balan qaadi ninkii oofinin ninkii amini ninkii magaciisa oo oo amaanadaasi aan gudanin ama ka ula jeedo dignin waayo i cabsigelin waaye يحدث في كل شيء تعرفها من عادة عرفتها لك عادة عرفتها على الله من إذا حدث هذه الدعوة إذا حدث حدث ورا ما يوم مشي حديث ورش ورا مو حدث حديثا يعني انت عارف المعروف الحسنة وإذا وعد وعدا أخلاقه وإذا أتمنى أمانة ونحن أصحابنا انت كل وعلى حكاية شيء من بطرك الصبحي أبو حجي مثلا يعني السعودية مكة ما في السلوك أطلق الصحيح في القطاع يعني مجرد كيف الصحيح أكيد ليكي أصاب من أفراح وحديث هاي حديث شيء هاي أكيد ليكي بعد كيف صحيح أصاب القطاع مشهور هاي فجأة أول ما رئيس أبو شعب وعن وقعي وقال وين طاووس اليماني فقال عقاس waxaa dhahaa saadaadkiisa dhan saadaadkooda maca dalika mawaali waxaaye hataa bilarbaaxsaytum ahla maka oo maka dhan maalkoodii ninka umadax ahaa oo sayid ahaa diinka xaggiisi xitaa diinka horeeye ma jiro maca dalika mawaalina waa ahaa arabna ineene min lakoo dhoreeyeysa ahay waxbadanaas leeyahay ijmaacay isu ka maqan yahay muctabar ma aha muctad ma aha ijmaacay ka maqan yihiin marka haddaan soo sheegnay muctad maaha maaiis sadexaan hooyga ka noqdaan oo iklaafaan midna ay la firihayo ma aha ninkii maas maqisi axaadiis malaayiin malaayiinka kixisiy waayo madhabada ay gaareen madhabay lahaayeenba marka madhabkooda yani magacamal falanin sacbinin meel ninkaa waxaas ahay atraaf bin rabax sayida markaas ahay xasan ulbasri waxaas ahay yani bakar mataabacan waxaa adeegsa ahay shacbiga oo ahay koofay sayidkeeda ahay ini ibrahim nuuc ay keliya carabta ahayd sabad ay ahaayeen tadawroodii ibrahim nuuc ay keliya carabta ahayd inta kaleete waxay ahaayeen macaajim ay ahaayeen mawaali ahaayeen tabdiisi iyo khayr nicmadiisi iyo khayrkiisi nahi sala ilaahay yani alfajha ah, ujeed khaasan jiro inta iyo dadkaan dhan dad mawaali ahaayeen sayida ahlumakka rabacataatan rabaahan as ahaay bacdi ninkii ninkii casaab min rabaa xadiiskay sheegaaya xadiis ibn ibn weyna dhahay qofna basra kasoo xijiyey waxaa sidii xasan albasri oo leeyahay maqlay ninkii aa leeyahay xasaab ibn bacas ugeeyey warkii xasan albasri oo leeyahay man kaana fiihi salaatu qitaalin sadexaad loo ninkii oo siwaaqad loo oo laga helo makuu dhib mudahaayo inaan ilaa ninkaas munaafiq waxaa leeyahay madambaawaayo wala dambi yani ima madambaawaayo yani inaan ilaa inaan ilaa man aqula inuu munaafiquun dambi inuu soo gaaro osaan lehaayo ama kismala xataa rabaax weyn intii xataa birabaax ale xataa basr unaqatis waxaa leedahay xataa birabaax سلام أبسط به سلام أبسطاتها أبسليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبسليها أبسليها محاك لا ضعي موجود فلال في شيء وحيث دعي حتى لا ضعي ولا حتى لا ضعي فلال يوسف حتى دعي هيا لي حدثوا حصلت بحيث أدوري الشيئين وقت أنا باني وتبكين بين أدوري الشيئين أدوري بين أو wayntii warkii ushageen eenay ka yeedheen dalna ay qaadeen dalankii baa buuq yeeleen waala adagood waa aminin waa khiyaaneen yani marka munaafiqiin miyaa iga munaafiqiin miyaha iga isna waa ogay san bisli fadligiisii waa ogay hadii shay fadligiisa xasiri aqin bismi soo shay allaba jazaacu llahu khayran hadii khayr alla ujaaziyo marka asxaabtiisii cilmi goonigaa as jiri waxaad uheli hadayd maqashaan xadiidkay maqashaan idinkaan yeela camal yeela idinkaan ku bilcamalta bay nin caalim kala kota ugeeyey asantaana kamaqliyaa jiri maxaa leedahay kaa camal alla tiri macnaha waa kusoaasi kaa camal alla yeelo yani asu daciif llahu khayra jira oo war xadiid xagee adka maqashaan xadiid inay maqashiin nikiy saknisaani walaalkii asi yeela camal yeela حدثوا حدثوا منافقين تقريبا عليري حسن البشري يعني ها يعني حدثوا به العلماء أصلا هذا الثاني عمل عليهم علماء وعلماء وإيش كيف الآن توصل توصل هذا في عمل حديث توصلين يعني وفعلية وكان شو يعني حديث توصل هاي وناسين سيلقى من haddii istoosmayna culamada jilaysheeyo waa nin ficliha ika i sheegaan ana la istoosyaaba manaha ala ay leeyihin waxaa waxay ahaayeen ambiyay ahaayeen kulluhum sulaxaa malayahayo saaxib alhamziya maahay maatwamay bedka dambeeya kulluhum sulaxaa meeshaada waxaa lahi sulaxay ahaayeen dhammaantoodu dul waxay ambiye ahaayeen dul waxay maya kulligood ambiye maahayn bacdigooda nabiyaala ahaayeen bacdigoodna addoonan oo saalixiin ay ahaayeen ay calaa kulli xaal gabagooda sulaxay ahaayeen subxaana allah ana الآلي وفي مخلقي أصل هذه على شيء أنا حصلت في على شيء لا تفرحي لا تحمان عشان كان جعلها أجي أنا كي مخلقين فلما أجيه كان يكسر النقطة مغلوة فلما خلق أجيه لا تعلم بقى عمل واين أنا علمه في كبيس فما رأيتي علم الكشية أنها علم دي رنت إلهي وحبري على الجيه كل شيء يعني ظاهر بعض البرزخين هو علم تأتي بحروين عربي فلان من أحمد فلان من علماء هذه من أساس حزايا أسأله في عينه أو لا وجه من هو في عبدي ألف عليه سلمان أنا من عينه وعليه يوسف ده يعني وقت تعديه وحيانا على شيء محاور منافقين هايين كان عمل على الغراء في المقادي أنا إذا نقشين إذا نقشين يعني الجيع يعني كانوا بتعمل يعني كل مرة الجيع فبعد إيه فأعتاد الرباعة الجيع أعتاد الرباعة الجيع لما باقي لما فيه كان عين هو بسيط يعني بس بسيط كذي عشان بس بس في العلم كله أو أبكي كلمة صحاتي أو سجران بالمسعود في العليا الحريصة أنا بدري إيوه فجي ابن مسعود هو مغعيتي لما رأيت لقينا قرأت فيه أهين صحابة بواوين ومغعيتي أنا فشديد بس مدان في معلي هاي ولذا أنا مدين في العلم عليهم بابا عليه بقى أطلق المسعود الميز ناس ضيق ما تؤذي عطا الشعب هو الشعب مشهور الميت عنصر كمان ما انت ولا قلبنا وعليك السلام احاديث احاد وبركود يعني دليل كما تجيين متواتر كلية كما تجيين خلاص به مراعين الدكتور على كل حال يجي وهي في يعني آية المنافق ثلاث آية بينما وبين المنافقين الفوز العشاء والصبح قول وإنسان يسمي الله خلقه أو الله يثبتك يجي هذا أشراك تسمع آه ويجري الحركات حتى إذا قد أشوفها وبتشوف وسمعاتها وضغياتها إذا حتى تقولون وهو دخل ويتنسوا يا مرحبا إنت دخل وطاولة يا مرحبا أطاعتي الله يجيك يجيك يجيك يجيك يجيك في دخوله ولكن هذا حكمة حكمة الوجود وبراءة تديرك في الوجود أهله وكما وبراءة حكمة وانا الوجود نحن الوجود وبراءة الوجود هذه تعطيك هذه تعطي ليس هي سنة سنة عديد تعوض هذه تعوض تعرف آتي تعرف أصور الثان آتي الثان آتي ولا أريد أريد أريد أريد دوسم أريد أريد دوسم أريد أريد دوسم أنا أريد أريد دوسم أريد أريد هذا هذا هذا هذا والله لا يجمع فيها أريد أن على ما أسمع رسولنا يسحر الحمى وحياء المال وطلب الباس مننا يا أولي السماء آه يريد يسير أمر أسفر يريد تسير بالعس أسير تعترف غير الحمل لكن تعتعد إذا كان سمع عجل تعالى برعس كان ربنا سمع لكن في تعرف وتتطلع آتي آتي تعالى إذا